bismi illaahi magaca ilaahay baan abtadi'u ku bilaabanaya allihii alraxmaani naxariista guud lahaa alraxiimi naxariista gaarkaana lahaa aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wasaduu jeediyey dadka ka jeediyey can sabiili illaahi jidka ilaahay ka jeediyey adalla wuu lumiyey alle acmaalahum camalyaalkoodii wuu lumiyey oo wuu buriyey waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo wa aamanuu rumeeyey bimaa kii nusila la dejiyey calaa muxamedin muxamed korkiisa kii lagu soo dejiyeyna rumeeyey walxaal huwa isagu alxaqu uu xaqa yahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka yimid kuwa sidaa u rumeeyey kafara wuu asturay alle canhum xaggooda wuxuu ka asturay oo ka qariyey sayi-aatihim xumaanyaalkooda wa aslaxa wuu wanaajiyey baalahum xaalkoodana alla waa wanaajiyey subxana wa tacaala dalika arrinkaas oo qolana abaalkoodu inuu sidaa hore noqdo qolana abaalkoodu inuu sidan dambe noqdo dalika arrinkaasi biana aladiina bisababi ana aladiina sababkiisu waxa weeye ana aladiina kuwii kafaruu kufriyey ittabacuu waxay raaceen albaatila baatilkii bay raaceen wa ana aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyna ittabacuu waxay raaceen alxaqa xaqii bay raaceen min rabbihim rabbigooda xaggooda xaalu ka ahaad xaggiisa xaalu ka ahaa kadalika sidaasoo kale ayuu yadribu cadeeyaa allahu alla linnaasi dadka wuu caddeeyaa amhaalahum yani tusaalayaashooda qisooyinkooda cajabta leh ay wax ku qaadanayaan saasoo kale alla ugu caddeeya subxana wa tacala fa idaa goortii laqiitum aada la kulantaan alladiina kuwii kafaruu kufriya markaad la kulantaan fa darba ariqaabi qooraha garaacistooda yani qooraha garaaca wey xataa idaa goortii adkhantumuuhum daadaada xarkajisaan fashudduu adkeeya alwathaaqa xadhigga wax lagu xidhayo xidhitaankaad xidhaysaan iyo xadhiggaad ku xidhaysaan adkeeya fa imaa manan markaa kadib fa imaa mannan in aad galladaysataan bacdu markaa kadib tamunnuuna manan wa imaa fidaa'an iyo inaad furataan labadaba waad heli kartaan xataa tadaca ilaa ay ka dejiso alxarbu dagaalku ilaa uu ka dejiyo awsaarahaa culaysyaalkeeda ilaa ay ka dejiso oo macnaha waxa weeyaan awsaarta waxaa laga wadaa hubkii iyo gashaamadii iyo qalabkii lagu dagaalay dalika arinkaas almru arinku dalika kaas wey macna arrin waakaa kaa la soo sheegay walow yashaau allah hadduu alla doono lantasara wuu guulaysan minhum ayaga xaggooduu ka guulaysan hadduu ilaahay doono subxaana wa tacala isagoon laydiin baahanin buu ka adkaan oo ka argoosan kuwan walaakin laguse noqoye amarakum bilqitaal alle dagaal buu idin amray muxuu idin amray liyabluwa inuu imtixaamo darteed bacdakum qaarkiin bibacdin qaarka kale ku imtixaano awoodu ilahay kaga adkaada ma waayine waa laysku kun imtixaanaya wey <clears throat> wladiina kuwa qutiluu la dilay fii sabiili llahi jidka ilaahay lagu dilay falan yudilla lumin maayo oo dayici maayo alle acmaalahum camalyaalkooda dayici maayo sayahdiihim alla wuu hanuunin doonaa aakhare markay tagaan gurigoodii baa lagu hanuunin wayuslixu wuu wanaajini alle baalahum xaalkoodana wuu wanaajin wayudkhiluhum wuxuu gelinayaa aljannata jannadii buu gelinayaa carafahaa carafahaa wuu garansiiyey alle carafa wuu garansiiyey haa jannadii lahum ayaga ayuu garansiiyey wuu u caddeeyey yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow in tansuruu haddaad hiilisaan allaha alle haddaad u hiilisaan oo diinkiisa u hiilisaan yansurkum alla waa idin hiilinaya subxana wa tacaala oo wayuthabbit wuu sugi aqdaamakum gomadihiinana wuu sugi waaladiina kuwa kafaruu kufriyey fatacsan ah, fatacsan kufid wejiga loo kufo lahum ayagu ay kufaan ah, ha kufeenoo wejiga ha u dhacen wey wa adalla wuu lumiyo wuu dayaca alle acmaalahum camalyaalkoodii buu dayacay dalika arrinkaasina biannahum sababtu waxa weeye biannahum iyagu karihuu inay kahadeen maa anzala allahu wuxuu alle soo dejiyey fa axbata markaasuu alla buriyey acmaalhum camaliyaalkoodii buu buriyey afalam yasiiruu miyayna soconin fil ardi dhulka dhexdiisa miyayna soconin oo fa yanduruu ay kolkaa fiiriyaan kayfa sidee ayaa kaana ay ahayd caaqibatu ladiina kuwii cidhibtooda min qablihim iyaga ka horreeyey dammar allahu waata cidhibtoodii dammar allahu alla wuu halaagay oo wuu tirtiray calayhim korkooda ayuu baabi'iyey walilkaafiriina gaalada hadda joogtana waxaa u sugnaaday amhaaluhaa cuquubadaas mid la mid ah cuquubadaa kuwa la mid ah gaaladii hore la mariyey ayay iyaguna leeyihin dalika arrinkaas biana allaha bisababi ana allah sababtiisu waxa weeye ana allaha alle mawla aladiina kuwii inuu hiiliyahooda yah aamanuu rumeey wa ana alkaafiriina gaaladana laa mawlaa hiiliye lahum iyaga inuusan usugnaanin wey ina allaha alle dheh yudkhilu wuxuu geliyaa alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan jannaatin jannooyin buu geliyaa jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaashu ay socdaan waladiina kuwa kafaruu kufriyey yatamatacuuna way raaxaystaan adduunkay ku raaxaystaan oo waya'kuluuna way cunaan kamaa sida taakulu ay wax u cunaan alancaamu xooluhu waxu cuno cunoo kaleeto wannaaru naar ayaa mathwan makaanu nagaadi ah lahum iyaga wa ka'ayin in badan oo min qaryatin degma ah degmadaasoo hiya iyaduba ashaddu adayg badan quwatan xagga awoodda min qaryatika degmadaadii ka awood badan allatii qaryadaasoo akhrajad ka ku bixisay ayaanu ahlaknaahum halaagnay in badan oo degmooyina oo degmaa oo ka xoog badan tii ku saartay ayaanu ahlaknaahum halaagnay oo falaa naasira wax yiiliya lahum ayaga uma sugnaanin markaanu halaagnay afaman cid kaana ahaadee calaa bayinatin arrin cad korkeeda xujo cad korkeeda oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaatay kaman cid miyuu la mid yahay zuyina la qurxiyo lahu isaga suu'u camalihi camalkiisa xumaantiisa loo qurxiyey oo watabacuu raacay ahwaa'ahum hawooyinkooda raacay mataluljannati jannada sifadeedi allatii jannadaasoo wucidda la yabohay almuttaquuna kuwa alle iska jira jannada loo yabohay sifadeedu fiihaa wey fiihaa dhexdeeda waxaa ahaaday anhaaru wabiyaal baa ahaaday oo min maa'in biyo ah biyahaasoo hayri aasinin kuwa ajoobaya aan ahayn isbedelaya ayb wa anhaarun iyo webiyaal baa ahaaday oo min labanin caana ah caanahaasoo lam yataqayar uusan doorsoomaynin tacmuhu dhadhankiisu uusan doorsoomayn wa anhaarun webiyaal baa ah jannada dhexdeeda wa anhaarun webiyaal oo min khamrin khamro ah khamradaasoo ladatin u macaan lishaaribiina kuwa cabaya u macaan wa anhaarun iyo webiyaal oo min casalin malab ah malabkaasoo musafan la saafi yeelay oo la kala hufay walahum waxaa usugnaaday fiiha jannaadka dhexdooda waxaa u sugnaaday min kulli thamaraati ah, midhayaal midho kasta xaggii waxbaa uga sugnaaday iyo wamakfiratun dhaafid baa u sugnaatay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaatay kaman cid miyuu la mid yahay intaa ruuxa helayaay huwa isaguba khaalidun mid waaraya fi naari naarta dhexeeda ku waaray kaman cid miyuu la mid yahay huwa isaguba khaalidun waaraya fi naari naarta dhexeeda ku waaraya oo wasuquu wasuquu la waraabiyey maaan biyo la waraabiye xamiiman oo kulul oo faqataca ay googooyeen biyihii amcaa'ahum mindhiciradooda ay googooyeen kuwaasi iyo kuwa ma isku mid baa bal isgarbiga way macnaha wa minhum waxaa ka mida man yastamicu munaafiqiintii baa halkan laga galay wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid a man cid baa ka mida yastamicu dhegaysanaya ilayka adiga ku dhegaysanaya nebi maxamedow qolyo ku dhegaysanayaa ka mid xataa idaa goortii kharajuu ay baxaan min cindika agtaada markay ka baxaan qaaluu waxay yidhaahdaan liladiina kuwii waxay ku yidhahdaan uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey maadaa maxay buu qaala yidhi nebigu aanifan mar dhow war hadda muxuu lahaa ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weye tabaca allahu alla uu awday calaa quluubihim quluubtooda korkooda uu awday oo watabacuu raacay ahwaa'ahum waxyaalaha naftoodu jeceshahayna raacay waladiina kuwa ihtadow hanuunay zaadahum alla wuu u ziyaadiyey hudan hanuun buu u ziyaadiyey wa aataahum wuxuuna siiyey taqwaahum cabsidoodiina wuu siiyey ay mudnaayeenoo yani waxa weeye ay istaahileen fahal yanduruuna miyay sugayaan kuwan la kari yahay ila saacata qiyaamada mooye wax kale miyay sugayaan an ta'tiyahum inay u timaado mooye baktatan si kada inay ugu timaado mooye wax kale miyay sugayaan faqad jaaa xaqiiqe waxaa yimid ashraatuhaa qiyaamada calaamooyinkeedii waa yimaadeen ee fa annaa sidee bay lahum ayaga ugu sugnaaday id idaa goortii jaa'atum saacaddu ay timaado dikraahum waansankoodi iyo waana qaadasho see bay ugu sugnaatay wy manaa say u heli karaan inay waana qaadasho markaa ku indifaacaan saas wy manaa faclam ogow baa la yidhi nabiga sal ly slam anahu amar yashaani laa ilaaha mid xaq lagu caabuday inuusan jirin ila allahu alla mooye wastakfir dembi dhaaf weydiiweydii wastakfir dhaafid weydii lidembika dembigaaga dhaafid u weydii alle walilmu'miniina mu'miniintana dhaafid u weydii iyo walmu'minaati mu'minaadka dumarka wallahu alla yaclamu wuxuu og yahay mutaqallabakum gadgadoonkiina iyo wamahwaakum makaanu nagaadigiina alla waa ogyahay subxana wa tacala yaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwa aamanuu rumeeye waxay odhanayaan lowlaa nuzilat maa la soo dejiyo suuratun suurad maa la soo dejiyo fa idaa goortii unzila la dejiyo suuratun suurad markii la dejiyo suuraddaasoo muxkamatun mid la sugay ah oo wadukira la sheego fiiha suuradda dhexdeeda alqitaalu dagaalkii lagu sheego ra'ayta waxaad arkaysaa aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda maradun uu shakigu yahay cudurku yahay kuwa qalbiyada ka jiranoo nifaaq iyo shakigu ku jiro waxaad arkay yanduruuna ayagoo fiirinaya ilayka adiga ku fiirinaya nebi maxamed nadara almaqshiyi ka nadari lmaqshiyi mid la daboolay calayhi korkiisa la daboolay fiiradii oo kale min almowti geerida darteedna loo daboolay oo miirkuba ka tegay fa wlaa kan haboonaanshaha badan lahum ayaga ku habboonaanshaha badani daacatun waa yeelid ay ilaahay hadalkiisa yeelaan iyo wa qawlun oraah macruufun oo wanaaggiisa la yaqaan fa idaa goortii cazama uu go'o oo uu gamuurmo almru arrinku markuu go'o oo gamuurmoo dhaboobo falow sadaquu hadday u run sheegi lahaayeen allaha alle hadday markaa u run sheegi lahaayeen la kaana wuxuu ahaan lahaa runsheegaasi khayran mid khayr allahum iyaga u khayru noqon lahaa maa fa casaytum ma mudantihiin in tawallaytum haddaad jeedsataan oo aad ka jeedsataan islaamka ama jihaadka ka jeedsataan an tufsiduu inaad fasaadisaan fi lardi dhulka dhexdiisa inaad fasaadisaan oo watuqaficuu aad googoysaan arxaamakum rixiyaalkiina aad googoysaan qaraabadiina wey ulaaika kuwaas aladiina kuwa wey lacanahum llahu alla uu lacnaday oo fa asammahum uu dhagatiray oo wa acmaa uu tiray absaarahum indhahoodana uu tiray afalaa yatadabbaruuna miyaynan u fiirsanaynin fiirfiirinaynin alqur'aana qur'aanka miyaynan fiirfiirinayn am amase am ay bal iskaba dhaafe calaa quluubin qalbiyo korkooda ma waxaa ahaaday aqfaaluhaa qufulyaalkeedii miyaa korkeeda quluubta miyaa qufulan ina aladiina kuwa irtaduu noqday oo diinta ka laabtay calaa adbaarihim dabooyinkooda korkooda ku noqday min bacdi maa tabayana markuu cadaaday kadib lahum iyaga alhudaa hanuunku markuu u cadaaday kadib ashaydaanu shaydaan baa sawala qurxiyey lahum ayaga u qurxiyey kufrigiibuu uqurxiyey wamlaa yani wuu u yidi diilo taagay amlaa yidi diiladiibuu u taagay lahum iyagoo u dhereeyey dalika arrinkaasina biannahum sababtu waxa weeye biannahum iyagu bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen liladiina kuwii inay ku yidhaahdeen karihuu karaahaystay maa nazla allahu wuxuu alla soo dejiyey sanutiicukum waanu idin ateecaynaa fii bacdi almri arrinka qaarkii baanu idinku adeecaynaa inay dhaheen weye sababtu taa wey wallahu allana yaclamu wuxuu og yahay israarahum siraysigooda qarsigooda ay wax qarsanayaan alla waa la socdaa subxana wa tacala fa kayfa sidee ayay takuunu ahaanaysaa xaaluhum wey xaalkoodu see buu noqonayaa idaa goortii tawafathum ay oobsato almalaa'ikatu malaa'igtu markay oobsato yadribuuna xaalo ay garaacayaan wujuuhahum wejiyaalkooda ay malaa'igtu garaacayan iyo wa adbaarahum dabooyinkooda maxaa loo garaacaya daalika arrinkaasi waxa weeye biannahum sababtiisu bisababi annahum iyagu ittabacuu inay raaceen maa askata allaha wax ilaahay cahageliyey wax ilaahay ka cadhaysiiyeyba raaceen oo wakarihuu waxay kahdeen ridwaanahu ilaahay ridihiisii ayay kahdeen fa axbata markaasuu ilaahay uu buriyey acmaalahum camalyaalkoodiibuu buriyey am amase xasiba ma waxay maleeyeen aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda maradun uu cudurku yahay an lan yukhrij allahu alla inuusan bixinaynin adqaanahum xiqdigooda iyo xinka qalbigooda iyo cadaawadda ku jirta inuusan soo saarayn oo banaanka usoo saarayn miyay malayaan walow nashaau haddaan doonno la araynaaka waan ku tusi lahayn hum munaafiqiinta fala caraftahum waad garan lahayd marka bisiimaahum sumadahoodaad ku garan lahayd walatacrifanahum waad garan oo waad garan fii laxni lqawli hadalka ama ereyga leexintiisa iyo dalabtiisa ayaad ku garan wallahu allana yaclamu wuu ogyahay acmaalakum camalyaalkiina alla waa ogyahay walanabluwannakum walle waanu idin imtixaaniyo waanu in imtixaani xataa naclama ilaa aan ogaano almujaahidiina kuwa jihaadaya oo minkum idinka idinka mid a iyo wsaabiriina kuwa sabraya wanabluwa aanu wanabluwa ilaa aanu ka imtixaano ahbaarakum wararkiina intaanu ilaa aan ka imtixaano ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wasaduu jeediyey dadka can sabiili illaahi jidka ilaahay ka jeediyey oo washaaquu la dhinactamay alrasuula rasuulka oo garab maray min bacdi maa tabayana markuu caddaaday kadib lahum iyaga alhudaa hanuunku markuu u caddaaday kadib lan yaduruu dhibi maayaan allaha alla dhibi maayaan shay-an waxba ku dhibi maayaan waseyuxbitu wuu burin doonaa alle acmaalahum camalyaalkoodana alle wuu burin doonaa subxana wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow ateecuu ateeca allaha alle wa atiicuu ateeca arasuula rasuulka ateeca walaa tubtiluu ha burinina acmaalakum camalyaalkiina ha burinina ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wasaduu jeediyey dadka can sabiili llahi jidka ilaahay ka jeediyey uma kadibna maatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin falan yakfir allahu alla dhaafi maayo lahum iyaga u dhaafi maayo falaa tahinuu ha taag daraynina falaa tahinuu ha daciifina watadcuu walaa tadcuu ha u yeedhina ila asalmi nabadgelye ha u yeedhina walxaal antum idinku alaclawna kuwa sarraynta badan atihin idinkoo gacan sarreeya heshiis ha u dhawaaqina wallaahu alle macakum la jirankiinna wey walan yatirakum idinka nusqaamin maayo acmaalakum camalyaalkiinna idinka dhimi maayo inama alxayaatu noloshii addunyaa ee liidatay lacibun waa un ciyaar walahwun iyo wax lagu daaho wain tu'minuu haddaad rumaysaan oo watataquu aad baqdaan yu'tikum wuxuu idin siinayaa ujuurakum ajiryaalkiinuu idin siinayaa walaa yas'alkum idinmana weydiisanayo amwaalakum xoolihiinna idinma weydiisanayo in yas'alkumuuha hadduu xoolaha idin weydiisto oo fayuxfikum uu idinku celceliyo tabkhaluu waad bakhaylaysaan wa wayukhrij wuu bixini bukhligaasi adqaanakum xumaanta qalbigiina ku jirtaiyo xiqdigana wuu bixinaya macnaha wayukhrij bukhligii wuxuu bixinayaa adqaanakum xiqdigii aad diinta islaamka u qabteen buu bukhligii marka bannaanka u soo saaraya macnaha haa antum idinku haaulaa'i kuwanaatiin tudcawna waa laydin yeedhaya maxaa laydinku yeedhaya litunfiquu inaad bixisaan darteed fii sabiili illahi jidka ilahi inaad ku bixisaan fa minkum waxaa idinka mid ah man cid baa idinka a ah, yabkhalu bakhaylaya waman yabkhal ciddii bakhayla fa inamaa yabkhalu wuu uun bakhaylay calaa can nafsihi naftiisa xaggeeda unbuu kaga bakhaylay wallaahu allana alghaniyu wey waa midka deeqtoowaya addoommadiisa ka maarma wa antum idinku alfuqaraa'u kuwa baahan baa tihiin oo rabbigiin aan ka maarmin wa in tatawallow haddaad jeesataan oo bixintaa ilaahay jidkiisa wax lagu bixiya aad ka jeesataan yastabdil wuu beddel qaadan alleh qowman qowm buu beddel qaadanayaa aw hayrakum idinka aan ahay uma markaa kadibna laa yakuunuu ahaan maayaan qowmkaasi amhaalakum idinkoo kale noqon maayaan